slى اllahu عlى mxamedi wعlى ali mxamed rabi shrax lii sadrii wayasir lii amrii waxlul cqdata min lisaani yafqahu qawlii waxaanu kusoo guda jirnay kitaabkii sharxu qadri nada waballisada gaar ahaan waxaan soo gaadhnay macrifada iyo nakirada macrifada aqsaamteedan ku guda jirnay waxay noo soo dhammaaday kii u horreeyey oo damiirka ahaa iyo kii labaad oo ahaa calamka ka saddexaad baynu waxoogaa ka bilownay waan laqmayn doonaa insha allah wuxuu yihi sheekhu uma alishaaratu ismu ishaarihii weeyi uma damiiru weeyi wlcalamu weeyi wlishaaratu weeyi oo waa kii ku lahaa wacataftu baqiyata almacaarifi calayhi biuma alkii kulaha weeyaan sidaa darteed waxaanu ka garan karnaa uma inay faaiso tartiib maca tarakhiya ka u horeeya darajo sareeyey ka baa ku xiga kan waa kii saddexaad marka wuxuu yidhi uma ishaaratu ishaaradii weeyi wahiya ishaaradu daa daa weeyaan lilmufradi mufradkii xaalada uu ahaaday mufradkii almudakeri labta ahaa wdii dii weeyaan wadih dih weeyaan wati ti weeyaan watih tih weeyaan wata ta weeyaan lilmufradi mufradka xaalada u ahaaday alfaadani mufradka almuanahi la dhadigeeyey wadani dani weeyaan watani tani weeyaan lilmuhana muhanaha xaalada ay u ahaadeen wayustacmalaani waa la isticmaalaya labadoodan bilalifi alifaa loogu isticmaalaya rafcan wakta rafcin rafcaha waktigiisa wabilyaayi ayaa loogu isticmaalaya jaran wakta jarin jarka waktigiisa wanasban wakta nasbi nasbaha waktigiisa wa ulaayi ulaayi weeyi lijamcihimaa ay lijamci mudakri wlmuanasi jamca mudakr iyo jamca muana xaalada wuu ahaaday wlbaciidu ay mushaaru ilayhi kala ishaarayo mushaaru ilayhiga albaciidu ee fogi bilkaafi ka inuu bilkaafi kaafbuu ku sugnaaday mujaradatan xaalay tahay kaaftaasi mid laga dhartiray mina laami laam muطlaqan xaalo ya mushaaru ilayhi mid la idlaaqay oo sawaaءun kaana mudakaran aw muanatha wa sawaaءun kaana mufradan aw muhanan aw jamca aw maqruunatan xaalay tahay kaaftaasi mid lala xidhiidhiyey bihaa laamtii ilaa fi lmusanaa musanaha mooyaane mutlaqan xaalu ya musanuhu mid la sii daayey oo loo kala qaadayn lilmudakari walmu'anasi wa fi ljamci iyo jamca mooyaane fii luqati man mid luqadii xaalada uu ku sugnaaday jamcu manka oo madda dheereeyey ay huwa manku jamca dheereeyey wa fii ma iyo wailaa fii ma iyo wailaa maakii mooyaane taqadamad ay ka hormartay humaaga ha tanbiihi baraarujinta hadeedu ay ka hormartay mooyaane halka sheekh wuxuu ka bilaabay ismu ishaarihi ismu ishaaraha waxaa la idhaahdaa maa dalla calaa musaman wa ishaaratin ilayhi maa dalla wa ka kutusiya calaa musaman musame ka kutusiya weeyi iyo wa ishaaratin farfiiqid ilayhi musamaha lagu farfiiqayo oo tusaale ahaan adiga oo ishaaraya waxaad odhanaysaa haadaa baad odhanaysaa haadaa baad odhanaysaa markaa lafdigan thaa wuxuu ku kutusinayaa daatada zayd wuu tusinaya waxa kaloo kutuwaxa kaloo uu ishaarayaa daatada iyadaa ayuu ishaaraya markaa saad leedahay daatadaana wuu ku tusinaya wuuna ishaaraya d farfiiqaagaas saa darteed waxaa la dhahdaa maa dalla calaa wa ishaaratin ilayhi waa waxa musame ku tusiya cid lagu magacaabay iyo ishaaradii oo farfiiqii musamaha la ishaarayey ah alfaadan ismu ishaaruhu waa sideed iyo toban haddee la bastiyana oo xabadda madka e, iyo qasriga loo kala saaray lagu darana ay noqonayaan sagaaliyo toban lafdiba weyan bes waaba intaa keliya wey marka arkaan buu leeyahy mushiir mushaaru ilayhi mshiyo mushaaru lahu iyo ismu ishaare afartaa rugni buu leeyahy mushiirku waa qofkan wax ishaaraya mushaaru ilayhiguna waa ka loo ishaarayo ah, mushaaru ilayhigu waa ka mushaarulahuguna mushaarulahugu waa ka loo ishaarayo mushaaru ilayhiguna wixii la ishaaraya wey ismu ishaaruhuna waa alfaadan lafteeda weeyaan marka mushaaru ilayhigu mushaaru ilayhiga waa waxaa la ishaaraya de mushaaru ilayhigu mushaaruilahiguna waa ka loo ishaaray weyaan marka mushaaru ilayhiga haddii aynu eegno laba qismaa ka soo baxa sida uu sharxu shuduur ku caddaynayo ibnu hishaam qisma caqliya biictibaari qismati alcaqliya iyo biictibaari qismati alwaaqic labadaasaa ka soo baxa biictibaari qisma caqliya waa lix mufrad mudakara mufrado muanathaa muhane mudakara musana muanatha jamc mudakara jamc muanatha lixdaasa kasoo baxaya qism caqliya marka la eego waayo waxay noqonaysaa mid kastoo lixda kamidii inay carabi u dejisay lafdi gaaroo loo adeegsado waa qism caqliya laakin bictibaari lwaaqic sida dhacday markaynu eegno sida waaqica ee sugan markaynu eegno dhacdayna waa shan keliya mufradka mudakarka alfaad bay udejiyeen mufradada muanahadana alfaad bay udejiyeen musanaha mudakarka alfaad bay udejiyeen musanaha muanadkaana alfaad bay u dejiyeen laakin mudakar iyo muanad halbay kasoo qaadeen marka bictibaari waaqic waa shan bictibaari qism caqliyana lix bay noqonaysaa mufradka mudakarkaa waxaa loo adeegsadaa tha tha baa loo adeegsadaa sharaxa markaan joogna dul insha allah waayahay wuxuu yidhi sheekhu sharax habeenka laqmayna markaa intaade habeenka hora laqman carabkuma dulmarna sidaas kugu xidhman wuxuu yihi sheekhu athaliu ka saddexaad thaalidko min anwaaci ah lmacaarifi macaarifta anwaacdeeda kamidii ah ismu ishaarati ismu ishaaraha weeyaan wa yanqasimu u qaybsamaya huwa ismu ishaaruhu bixasabi lmushaari ilayhi ka la ishaarayo qadarkiisa ilaa alaaati aqsaam saddex qaybood buu uqaybsamaya ma ay maladika ayuu uqaybsamaya yushaaru la ishaarayo bihi ladiga lilmufradiy ila mufradi mufrad lagu ishaarayo iyo wma ladika ayuu uqaybsamay yushaaru la ishaari bihi ladiga lilmuhana ila muhana muhanaha lagu ishaari iyo wma ladika ayuu uqaybsamay yushaaru la ishaari bihi ladiga liljamacati ila ljamacati jamca lagu ishaari wa kulu waaxidin mid kasta waaxidkoo min haadihi tani ka mid a tan alalfaa ahalaathati yanqasimu waa qaybsami yanqasimu wuu qaybsami yanqasimu wuu qaybsami ilaa mudakerin mudaker iyo wa muanafin muanaf qaybsami saddex laba ku dhufo sow lix maaha bictibaari qism caqliya wayaan markaa de bictibaari lqism caqliya ayuu ka socda halkaa qaybaha kuu sheegaya marka wuxuu leeyahay waa kii saddexaada macaarifta ismi ishaarana la dhahaa maa dalla calaa musaman wa ishaaratin ileyh baa la dhahdaa haddaba mushaaru ileyhiga la ishaarayo ee lagu farfiiqayo markaynu eegno saddex qaybood baa ka soo baxaya wax mufrad lagu ishaaro wax muhano lagu ishaaro wax jamac lagu ishaaro mana saddeayn saddexdaa mid walo kamidiina wuxuu u qaybsama mudakar iyo iyo muanath meni lixayn marka lix bay noqonaysa mufrad mudakara mufrada muanatha muhane mudakara muhane muanatha jamac mudakara jamac muanatha biictibaar alqisma alcaqliya maadaasi faacilkeegi waa bihda lafteeda weeyaan macnaad ka dhex dhanaansanaysaa ma ay min ladika yushaaru la yushaari bihi ladiga lilmufridiya ila mufradi laamtana waa bimacnaa ilaa waayo ficlu ashaara wa adaafa tacadayaa biilaa ficilka ashaara iyo ficilka adaafi weligood ba ilah bay ku gudbaan halkana maanta sheekhu muxuu cabiray laam buu cabiray markaa laamtan waa bimacnaa ila weyan limaada ashaariya taaf maxay ku gudbaan ilaa bay ku gudbaan saa darteed bimanaa ilaa wa inad ka laqmaysid bimacnaa ilaa wa inad ka laqmaysid ismu lishaarati weeyi wayanqasimu wuu qaybsami huwa ismi ishaarihi bixasabi lmushaari ilayhi ka lagu farfiiqayo ee la ishaarayo qadarkiisa ilaa alaaati aqsaamin saddex qaybood ma ma ay maladika ayuu u qaybsami yushaaru la ishaari bihi ladiga lilmufradiy ila mufradi mufrad lagu ishaari iyo wma wama ladika ayuu uqaybsami yushaaru la ishaari bihi ladiga lilmusana ila musana musanaha lagu ishaari iyo wama ladika ayuu qaybsami yushaaru la ishaari bihi ladiga liljamacati ila jamacati jamc lagu ishaari wa kulu waaxidin mid kastoo min haadihi tani kamida tan ahalaaati saddexda yanqasimu wuu qaybsami huwa kulu waaxidku ilaa mudakerin mudakeri o muanafin muanaf buu qaybsami kii koowaad buu bilaabay falilmufradi mufradkii waxaa usugnaaday mufradkii almudakeri labta ahaa lafdatun lafda ayaa usugnaatay lafdada oo waaxidatun keliya wahiya lafdadaasi da da weeyaan mufrad mudakara haddii aad doonaysid maxaa lagu ishaaraa ya ismu ishaarihisa haddii aad rabtid da baa lagu ishaaraa bu ku uri sheekhu da baa hee lagu ishaaraa waayo falilmufradi mufradkii waxa u sugnaaday falilmufradi ay fakaa'inu lilmufradi falilmufradi ay fakaa'inatun lilmufradi mufradkii ayay u sugnaatay mufradkii almudakari labtahaa lafdatun lafdada oo waaxidatun keliya waaxidatun waa sifatun kaashifatun waa sifa kaashifa waayo lafda waa master mara ah, master mara maynaan ya facla maxay ahaan jirta waa master mara sooma saa darteed waaxidatun sifa kaashif way sii cadaynaysaa unde lafdaabayna tusinaysa dee waaxidada lafdaynu ka fahmayna sheekh wa hiya lafdadaasi da da wa baqiya calayhi arbaca sheekh afar baa ku hadhay da wuu ya ai daaihi daauhu alika afartaasa ku hadhay marka afartiina horena waynu soo tilmaamna wataa iminkan aan kuu sheegay daa keliyuu ka tilmaamay waxaa kaloo u leeyahay mudakarku shan baa lagula hadlaa marka ninka shan baa lagula hadlaa shantii lagula hadlayay mid buu kuu tilmaamay mid keliya ayuu kuu tilmaamay midii waa daa maxaa ku hadhay marka markuu daa tilmaamay baqiya alayhi arbaca soo afarti afartii daadanun xafiso hoos dhigan ku dar tha i tha ihi tha uhu alika beyt baaban sheegna eh, aan ku jamcina y muxua waaya aya kale farhaan beytka muxua abdinaasr mxdi ya ashir bida ashir limufradin mudakarin bida daain wadaa'ihi wadaa'uhu kada waashirana alika ilayhi takun mutaabican lisiibaweyhi intaasa lagu jamciya ilaa kitabka mutamian kuso qaadan halkaa markaa mufradkii mudakarkii baa naga baxay shantaasa lagula hadlaa isaga ka soco walilmufradati mufradadii waxa usugnaaday mufradadii almuanahati la dhadigeeyey cashratu alfaadin toban lafdi bay iyadu leedahay gabadha iyada toban baa lagula ya gabadha he toban baa lagula hadlaa maxaa lagula hadlay shan isku geedurba shan iyo toban bay socotaaba shaktiradu khamsatun shani mabdu'atun mid lagu bilaabay wey bidaali daal shan daal baa lagu bilaabaa wahiya shantaa daalka lagu bilaabaa di di weeyi di waa ti wadihi dihi weeyi bilishbaaci xaala ku sugan tahay sawtiyo hore di may ahayn sii dhergi dihi bay noqonaysa wadihi dihi weeyi bilkasri hoos dhig xaalada ay ku dhehnaatay wadih dih weeyi biliskaani reebin xaalada ay ku dhehnaatay wadaatu daatu wey wadaatu daatu wey waa imisa shanti muna tilmaamay shanti muna lagu bilaabaya waa shanta shanta daalka lagu bilaabaaba ee gabadha lagula hadlaayo waa shantaa wey wa hiya daatu agrabuhaa shantan hariibkeeda weeyi wahiya daatu aghrabuhaa shantan hariibkeeda weeyi ismu tafdiil laysa calaa baabi afcalu tafdiil laysa calaa baabi waayo afcalu tafdiil maxaa la dhahdaa ya afcalu tafdiil waan kusoo sharnay kutubtaan waan kusoo sharnay ila waan odhanay maa dalla cala almushaarakati waziyaada la dhaha soo ma soo saamaade afcalu tafdiil soo saama marka haddaynu nidhahno ka waran wahiya dhaatu aqrabuhaa midda ugu qariibnimada badan weeyi haddaan saa ka laqmayno waxaa ka dhalanaysa kuwan hore laftoodu ariib weeyaan laakiin tana ugu sii ariib badan <laughs> dee kuwa hore ariib mabaaba marka maxaad odhan afcalu tafdiil laysa calaa baabihi sideedun u laqmee wahiya dhaatu aqrabuhaa shantan ariibkeeda weeyi iska dhe aqrabuhaa shantan ariibkeeda weeyi ismu tafdiil markaa kamaad laqmayn de waa ismu tafdiil laysa calaa baabi wa inama almashhuuru faa'idu halkan ismi ishaare keliya ma noqote meelo kalena way martaa halkii buu baraarujinaya wa inama almashhuuru sida caankii isticmaalu daatu daatu in la isticmaalo weeyi bimacnaa saaxibatin saaxibatin macnaheed in lagu isticmaalo weeyi wadalika tusaale ka qawlika waa odhaahdaadiyo wixii lamid aad ku qawshid daatu jamaalin hiya iyadu daatu jamaalin waa mid quruxu saaxiiba ey saaxibatu jamaalin waa mid qurux leh aw bimacnaa allati allati macnaheeda in lagu isticmaalo fi luqati bacdi ayi'in ayib barhkeed luqadeedana loogu isticmaalo iska taaluji xaka alfara yaxya ibnu ziyaad wuxuu sheegay oo soo xikaayooday inuu yidhi bilfadli duu fadalakum allahu bihi wlkaraamati datu akramakum allahu biha bilfadli ay asalukum bilfadli asalukum waxaan idin weydiisanayaa bilfadli baan idin weydiisanaya duu fadligaasoo fadalakum allahu bihi ilaahay idinku dheeraad siiyey walkaraamati iyo karaamadii ayaa idinku weydiisanaya daatu karaamadaasoo daatu bimacnaa allati ka dhigan daatu karaamadaasoo waa iska mebniye akramakum ullahu biha ilahay idinku maamuusay ah, daatu akramakum llahu bah weyan sosnmqori daatu akramakum ullahu bah weyan halkaa biha macnaha dambay noqonaysa daatu akramakum ullahu taasoo ilaahay idinku maamuusay bah ay bihaa iyad iyadoo idinku maamuusay markaa tusaaluhu ka wada waa maxay duuda hore waa duudii reer tayhi weeyaan ismi mawsuul bay noogu iman doontaa ah, fa ina almaaa wabiri duu xafartu waduu awaytu saila kututarakmsoo marin tii weeyaan ta dambe laakin maxalushaahidkan uga socnaa waa maay waa daatu oo bimacnaa allatiya waa ka kuu fasireg ay allati karaamadaasoo akramakum ullahu biha ilaahay idinku maamuusay haddaba falahaa daatu waxa u sugnaaday xiina idin markaa halaatu isticmaalaatin saddex isticmaal bay leedahay saddex isticmaal bay lua alcarabiya ku leedahay mid afraadna way jirtaa ismu ishaaro tanade tan daatu tana iyo iyadoo bimacnaa saaxiba iyo iyadoo bimacnaa allatiya iyo iyadoo bimacnaa loo jeedo daatu shay xaqiiqatu shay daatu shay bimacnaa xaqiiqatu shayba shayga xaqiiqadiisa weyaan afartaasaa loo isticmaala mid shanaadna way jiri jirto way sheegi jireen laakiin afartaa hayso waa iyadoo bimacnaa ismu ishaara daatu tan iyadoo bimacnaa alatiya wlkaramati dhatu akramakum llahu biha ila dhatu waa mibni damada lagu binaynaya de waan fahnima isticmaalka afraadna waa in ismi mustaqilaba laga dhigo oo nafsu shay ku dhacayo dhatu shay ay xaqiiqatuhu wa maahiyatu shayga daatadiisa xaqiiqadiisa weyn afartaa isticmaal bay leedahay marka wa khamsatun shanina mabdu'atun mid lagu bilaabay wey bitaita shana tabaa lagu bilaaba wahiya shantaa taada lagu bilaabaa t t wey wa tihi tihi wey bilishbaaci dergin xaalad ay ku sugnaatay wa tihi tihi weeyi bilkasri kasre xaalad ay ku sugnaatay wa tih tih weeyi biliskaani iskaan iyo sukuun reebnin xaalad ay ku sugnaatay wa taa taa weeyi wa taa taa weeyi shantii muni gabadha maxaa lagula hadlaa tobankaa laftiba lagula hadlaa khamsatun mabdu'atun bidaal shanta daalka lagu bilaabaya waa maxay thi thihi thih thihi dhatu shanna ta baa lagu bilaba hamsatu mabduatu bita ti ti tihi ti tihi ta shantaana maxaa lagu bilaabaa ta baa lagu bilaaba inamaa kaurat alfaad lmuanai ala alfaad mudakeri mudakerkii shan baa lagula hadlay gabadhiina maxaa lagula hadlay toban baa lagula hadlay liana afraad almuanai akar min afraad mudakeri rag iyo dumar midka badan dumarkaa saa darteed alfaadoodina waa la badiyey alfaadoodiina waa la badiyey waa ta labaade ina alcaraba yaxtaajuuna ila anisa fi kuli waqtin ah. fawadacuu lahuna alfaadan kaiira ikhtisaara can itasriixi biasmaa'ihina in badan bay u baahnaayeen bu yihi dumarka kadibna waxay u dejiyeen alfaad fara badan uga soo gaabsadaan cadaynta ay cadaynayaan magacooda ku dhawaaqi laayeen saa darteed ba alfaadii ay u bediyeen lagula hadlayey maxay mu'anasada mudakerkiina looga dhigay shan imisaan haynaa marka shan iyo toban haynaba de almuhana lmudaker walitaniyati lmudakeri labka taniyadiisa waxaa u sugnaaday dhani dhani ya labka waxaa lagula hadlaa muhanaha eh, dhani baa lagula hadlaa walitaniyati lmudakeri mudakerka taniyadiisa ayuu usugnaaday dhani dhani wa yustacmalu soo qadar wa yustacmalu waa lagu isticmaali bilalif alif ayaa loo isticmaali rafcan wakta rafcin rafcaha waktigiisa waayo waa mabniyun calaa suurati muhana dee muhana xaqiiqiya ma waa mabniyun calaa suurati muhana soo sama waa mabni calaa suurati muhanaya saa darteed waa yustacmalu soo qadar marka marka aliftan waa lagu bininaya weyan mabniyun cala alif u noqonaya de halkay muhanaha uga tahay icraab de halkay icraab isaga uga tahay walitaniyati mudakari labka taniyadiisi waxa usugnaaday dhani dhani wayustacmalu waa la isticmaali dani bilali alifaa loogu isticmaali rafcan wakta rafcin rafca waktigiisa darkisnimaamaa iskaga nisbiye wadalika tusaale ka qawlihi tacala ilahay qowlkiisa weeye ilahay weyi fadhanika fadhanika burhanani waa ushii iyo iyo waxa weeyaan iyo gacantii weeyaan ushii iyo gacantii weeyaan waaya mudakarka markaa waxaa looga dhigay dee burhanani ba khabarkiiyo moogta si ay isku mudaabaqeeyaan de fadhanika burhanani fadhanika fadhanika weeyaan fadhanika fadhanika labadaadaasi fadhanika labadaadaasi fadhanika labadaadaasi waraan idinka warrama khalad baan ku dhacay taasaana laga laqmaya waa khalad weeyaan sababto waa maxay fadhanika labadaadaasi hulaamuka macne ulaamika waa addoonkaaga un maxaa ka dhadhanansanaysaa idaafadide idaaf maana ka dhadhanansan fadalika waan idaafeeyey qaacidaduna waa maxay laa yudaafu bismi ishaara biitifaaq itifaaqa naxwiyintu wuu iska eryaaba tanaa kamid a ismi ishaara ma la idaafeeya ya imika danika ka war hadday tirahdid wa way idaafaysan tahay way idaafaysan tahay haday tirahid ka war waa waxa kuu diidaya xitaa saw mabniyun calaa suurati muhana ma saw si muhana uma yaalo dee nuuntaa la goyn lahaye musana marka la daafo ma laga goyn jiri nuunta ma la gooy hadday daafaysan lama goynta maha markaa idaafay iska ilaalin macniga fadhanika labadaadaasi ao labadaadaasi haddee tiradooda idaafaysay fadhanika adiga muusow labadaasi wey fadhanika adiga xagen ka keena kaafkaa ku dhacaya fadhanika adiga muusow labadaasi ama fadhanika labadaasi bes fadhanika labadaadaasi haddee tirad lakin af soomaaliga lagu kala duwaya marka fadhanika adiga muusow labadaasi burhanaani waa laba xujo wey ama fadhanika labadaasi burhanaani waa laba xujo waayo isbishaara lama idaafeeyada waa meelaha itifaaqa naxwiyiinta inu iska yaryahayba waa meelahay ku itifaaqeen wey wadayni kolkaas dhanika waa maxay dee aliftaasa lagu rafcinaya burhanaanina waa khabarkii wey markaa labka waxaa lagula hadlaa labada dhani baa lagula hadla wadayni dayni wey wadayni dayni wey bidaali mufradin mudakarin ashir bida wdi ti ta calan un takhtasir wadani wadani tani lilmusana murtafic wa fi siwaahu dayni taynidkur tute saasuu ohanaya alfiyu marka dhan iyo tani baa loo kala adeegsanaya labadooda labkii iyo dadigii waa xaalatu rafca wadayni taynidkur tute xaalatu nasbiya xaalatu jarna yadin baa lagu binaynaya wadayni dayni weeyi wayustacmal waa la isticmaali dayni bilya ya baa loogu isticmaali nasban jaran wakta jarin jarka waktigiisa wa nasban wakta nasbin nasbaha waktigiisa wadalika tusaale ka qawlihi tacala ilahay qowlkiisa weeye allah wuu yidhi rabbanaa yaa rabbanaa rabbiga noo way odhanayaan arinaa na tusi alladayni labadina tusi fatamiilu bihi sahwun alladina waa ismu usuul wey insaan lagama waayo de gef soo ma macrad lkhaa baan nahay alladina waa ismu usuul weeyaan maxaynanu ku wuxuu noqonayaa in haadani la saaxiraani oo qiraa'ada ah in haadayni la saaxiraan saasuu noqonaya marka xagga hoose waa kagaga baraarujiyey marka in haadani icraabaad fara badan baa ku jira shuduurkaad ugu noqon kartaan kasoo daalacan kartaan insha allah waa qiraa'ada ah in haadayni ah, haadayni marka haadayni dee hadunba xagga hore daynidii laga meriye unbaa daynidii hada xagga saasay noqonaysa marka eh, laakin tusaale halkan kugu qoran waa iska sahwi waayo waa ism mawsulba weyn aladina waa ism mawsul marka halkaana maxaan ku haynaa inooge shan iyo tobankii ha kala tirin de haadani iyo eh, ha kala tirin dani iyo iyo dayna ha kala tirin wa isku midun ilan waa lix iyo toban walitasniyati lmuanathi muanadka tasniyadiisa waxa usugnaaday tani tani wa yustacmal waa la isticmaali bilalifi alif waa loogu isticmaali rafcan wakta rafcin rafcaha waktigiisa wadalika tusaale ka qawlihii ka qawlika odhahdaadi iyo wixii lamid a ah weya inaad tirahdid jaatin waxay soo gaadhay haatani labadan labadan dumara ayay soo gaaray wahaatayni baa la odhan baa usugnaatay wahaatayni haatayni weeyi wayustacmal waa la isticmaali bilyayaa baa loogu isticmaali jaran wakta jarin jarka waktigiisa wa nasban wakta nasbi nasba waktigiisa ka qawlihi tacala ilahay qawlkiisa weeyi ixda bnatay yahatayni inii uriidu an unkixaka ixda bnatay yahatayni ixdaa waa labaad ee unkixaka le mafcuulkii ood waa xaalada nasbaduna waa fatxatu muqadaratun ala alif man atacadur weeyaan mayna fataayo lamid ahayn ibnataya ibnataya waa mudaafilayde mudaafiley maynaan waa mudaafiley wesha ya ibnatay iyo ya mutakalim bay ahaydo qaacidayn salfiyadin baa soo gashay ida ijtamaca ya xarfaani mutajaanisani bacda faacil kalima bishirati sukuni taxaruki thani udqima alawalu fi thani waa intaad barateen ixdabnataye baa iska noqotay marka haataynina ku bayaani ixdabnataya labadayda hablood muddood haatayni labadan ah, ah marka hatayni way naga socnaa sooma maxaa lagu bayaamiyey mid jiran de ibnataya mayna jirnayn waa lagu bayaamiyey marka mabniy ah, mabniyun calalyaa baa la odhanaya de yaadaas lagu bineeyey taasina waa musanihi kaana inoogu geeya waa imisa toddobiyo tobadaysa marka walijamci lmudakari mudakarka jamciisa waxa u sugnaaday walmuanai iyo muanaka ulai ulai qaala allahu allah wuxuu yihi tacaala sareeye wa ulaaika kuwaasi hum iyagu unbaa ah almuflixuuna kuwa liibaanay kuwa liibaana waa iyaga un laga soo sheekeeye kuwa ay ku qumeen iyaga unbaa muflixiin bu alla yidhi wa tacaala ulaaika da waa ismu ishaare ulai waa ismu ishaare mamnuc ala kasra fi maxal rafc mubtada soma kaaf waa xarfu khitaabkii weeyi hubna waa damiir fasli la maxala lahu min alicraab almuflixuununa waa khabarkii weeyaan de ya tacriif ljuzay yufiid lxasra meelahay odhan jireen weyan labadii jus ba mubtadiye khabarkii ba hadii macrifo laga dhigay xasriguu faaidaya iyagun baa guusha dhabtaa gaadhay iyagunbaa he guusha dabtaa gaadhay maxalushaadkeena uga soconaana waa maxay ulaa'i oo lagula hadlay jamac wa qaala tacaala allah sarreeye waxa u ulaa'i kuwaasi banaati hablahaygaasi hunna ayaga ayaa adharu lakum banaati marka waa haa ulaa'i banaati huna adharu haa ulaa'i waa smishaare mabniyu cala kasri eh, fi maxarafc mubtade banaatina ku bayaami ama ka bedel haye hunana waa damiir faslilah maxallo miclaab adharuba khabarkii ade soo saama adharuba he abarkia banatina waad ka bedelaysa waayahay hawlay oo lagula hadlay dumar marka labadoodii maxaa loo adeegsaday hawlay baa loo adeegsaday uge sideed tobanka weeyaan haddaad kala qaadidna hawlay laba luqa ayaa ku jirta luqatu ahlulxijaaz waa hawlay oo bilmadi luqatu banu tamimna waa qasriga waa ulaa wey hamsada damunjaq haddaad labada kale tirisidna waa sagaal iyo tobanka weeye wa banu tamim reer banu waqad ashartu waan ishaaray haddii ibnu hishaam aan ahay kamaan tegin luada tan mayna ka tegaan modas lagu leya sheekh ya waqad ashartu waan ishaaray ilaa haadihi lua luqada tan ah waan ishaaray oo sheekhu muxuu nagu soo yidhi wuxuu inagu yidhi de wa fi ljamci fi luqati man madahu muna goodhan mafhuum mukhaalaf waa maay mafhum mukhalafa laga fahmay wa maay lakin waa mantuuqiy waa kaan madin soma qasrigiyade halkaasaan ku sheegi kuley mafhumkhaalifaaku ayaa lagaga fahmaya wuxuu yidhi waqad ashartu waan ishaaray ilaa haadihi tan baan ishaaray tan alluqati ee luqada bimaa kii baan ku ishaaray dakartu aan sheegay hu maaga bacdu hadda ka hor bacdo bimacnaa qabli weli ma aragta bacdo hadda kadib ma taqaani bacdo hadda ka hor weyan imika halkuu kusoo sheegay mura kitaab xagga hore kusoo sheegay hadda kadib haddee tirada ka hor waa khatar wey waqad ashartu waan ishaaray ilaa haadihi tan baan ishaaray tan alluqati ee luqada bimaa kii baan ku ishaaray dakartu aan sheegay hu maaga bacdu hadda ka hor aan sheegay oo a min ana laama laamtu laa talxaqu inayna haleelayn laamtu hu jamaca inayna haleelayn fii luqati man mid luqadiina ayna ku haleelayn madda dheereeyey manku hu jamaca dheereeyey halkaasaan kusoo ishaaray bu leey ya laamtu saddex masle may gelayn sooma saddexda masle maxay ahaayeen musanaha mutlaqanba iyo jamca fii luqati man madahu iyo fii ma taqadamathu hatanbih saddexdaa laam lama geliyo ilaa mutamiidan kuso marnay sooma de halkaa markaan maryan ku ishaaray bu ku yidhi mahay luqada labaadna oo ah luqat lqasri ma faanaynta waqad ashartu waan ishaaray ilaa haadihi tan baan ishaaray tan aluqati ee luqadaa bimaa ay maladikii baan ku ishaaray dakartu aan sheegay aniguhu maaga bacdu hadda ka hor aan sheegay oo min ana laama laamtu laa talxaqu inayna haleelen hiya laamtu hu jamaca inayna haleelayn fii luqati man duul luqadiina ayna ku haleelayn mada maday manku hu jamaca maday laamti maadaama waxaan ku yidhi halkaa geli mayso cidda maday luqatulqasri baa halkaa laga fahmayey oo mafhuum mukhaalafo u ah waka muna ka takhalusin sha isku gee marka sagaal iyo tobankaa weeye haddii kalena sideed iyo tobankaa wey ismishaar ma ku dhimiba marka shan nin lagula hadlay ya shanta bayd baad ku haysataaba ashir bida limufradi ashir ashir limufradin mudakarin bida dhaai wadaa'ihi wadauhu kada ashirana alika ilayhi takun mutaabica lsibaweyhi intaa haddae samaysa sibaweyhi ayaad raacaysabu guri sheekhu gabadhiina toban baa lagula hadlaa khamsatun mabdu'atun bidhaal waa dhi iyo dhihi iyo dhih iyo dhihi iyo dhaatu iyo shan lagu bilaabo wa khamsatun mabdu'atun bita iyo ta wayna tobanaayn ha lagula hadlo musanaha mudakarkooda daniya hal lagula hadlo musanaha muanaka oo taniya jamacoo laba loo wada adeegsado ulaiya mnmayna sideed tobanaayn hadeed kala saartid luqadaa jamaca ku jirtana sagaal iyo toban wey bes ismishaarada dhibayo marka alfatis may ku dhibi maya wey halkana wuxuu ka gudagelaya maraatibta habeenkii horena waan baraarujinay maxaynu nidhi ya waxaynu nidhi jumhuurtu waday mareen maxamed ibnu maali iyo sheekheyn inagu ku waafaqan musanifkeena hal waday mareen sooma waxay leeyiin iyagu lahu martabataan laba martabau leeyahy labada martaba waa maxay ya waa bucde iyo iyo qurbaade bucde iyo qurba labadaasi u adeegsadeen bucde iyo qurba qurbaadu waa maxay bay yidhahdeen waa de xurufta waa iyagoo sidoodaas xuruf maahe asmaadu kulkii sidoodaa yihin weyan dhaq qofka qariibkaa lagula hadlaya haadaa qofka qariibkaa lagula hadlaya haddee uu baciid yahayna kafiya laan baa loo gelinaya saasay iya wadaan marka saasay he ka wadaan laakiin jumhuurtu waxay leeyihiin saddex martabo weeyi qurba buda wustaa waa saddexda waa qariib iyo biciy mutawasit qariibka waxba loo gelin maayo waxaan ujeeda qariibka waxba loo gelin maayo mutawasitka kaafka ugu dar baciidkana laamta ugu sii mana saxayn saddexdaa martabay leeyihin jamhuurtu laakiin madhabka maxamed ibnu malik sida uu ku maray sharxu tashiil uu ku maray alfiyat ibnu malik musanifkeena uu ku waafaqay waa laba madhab keliya waa laba martabo keliya weeyi qurba iyo bucda wuxuu odhanaya ashir bidali mufradin mudakarin ashir bidaa wadihti ta cala unsak tasir wadani tani lilmusana murtafic wafii siwaahu daynitayn idkur tatic wabiula ashir lijamcin mulaqa walmadu wlaa walad lbucd indiqa bilkaafi xarfan duna laamin aw macah bilkaafi xarfan duna laamin aw macah walaamu in qadamtahaa mumtanicah intaas ku sheega marka halkaa maxaynu ka fahmaynaa alifya inuu madhabkan maray labada madhabkan ah inuu laba martabo keliya u leeyahay sharxu tasiilka laftiisana saasu ku maray sheekhanuna saasu ku waafaqay musanifkan aynu hayno ibnu hishaam ihi marka wuxuu yihi sheekhu uma lmushaaru ilayhi mushaaru ilayhigii ka lagu farfiiqaya oo mushaaru ilayhi waa ka lagu farfiiqayo arkaantiis waa imisaynu nidhi afar mushiir oo hadlaya mushaaru ilayhi oo ah ka lagu farfiiqayo mushaaru lahwi ah ka loogu farfiiqayo la tusayo ismu ishaarihii oo ah alfaadan caawo dhan aynu daldalayn malen taasun ahayn markaa mushaaru fahma waa ka la ishaariya lagu farfiqayo weyaan mushaaru ilayhigii ima an yakuuna inuu yahay huwa mushaaru ilayhigu qariiban mid dhow aw baciidan ama inuu yahay mid fog labadaa mid wey haddaba fain kaana qariiban fain kaana haddii uu yahay mushaaru ilayhigi qariiban mid dhow jia waa lala iman bismin ishaarati ismi ishaarihii waa lala iman mujaradan xaalo u yahay baa lala iman mujaradan xaalo u yahay baa lala iman mujaradan xaalo u yahay baa lala iman mid la qaawiyey oo laga qaawiyey min alkaafi kaaf mujaradan xaalo yahay baa lala yimid mid laga qaawiyey min alkaafi kaaf wujuuban tajriidan qaawin la qaawiyey tajriidkaasoo wujuuban ay waajiban waajib ah wa maqruunan xaalow yahay baa lala iman mid lala xidhiidhiyey biha tanbiihi baraarujinta hadeeda qarnan xidhiidhin lala xidhiidhiyey qarnigaasoo jawaazan ay jaaizan mid banaan ah taquul waxaad dhahaysaa jaani waxay soo gaadhay haadaa kan waa isagoo dhow maaragta haana wa o jaani waxay soo gaadhay dakan amh geli amaha geline ismishaaru hadduu qariib yahay alfaadaan soo tilina iyagoo sidoodaas maad ku ishaaraysa saxiixun lah walyuclam ha la ogaado anaha tanbihi ha u tanbih talxaqu inay haleeleyso ha u tanbih ismal ishaaratu ismishaaraha inay haleeleyso bima bimaa dakartuhu maca maa dakartuhu lala qabo wixii aan soo sheegay bacdu hadda ka horna aan soo sheegay oo a min anaha min anahaa ha u tanbih idaa laxiqat markay haleesho ha u tanbihdi hu ismi ishaaraha markay haleesho lam talxaq inayna haleelayn hiya lam talxaq inayna haleelayn hiya ha u tanbih hu madkuurkaa mm, inayna haleelayn laamlbucdi laamulbucdi inayna haleelayn wuxuu yidhi walyuclam ha la ogaado anaha tanbihi u tanbih talxaqu inay haleelayso u tanbih ismal ishaarati ismi ishaaraha inay haleelayso ha la ogaado bimaa ay maca maa kiina jirkiisana ay haleelayso dakartu aan sheegay anigu maaga aan sheegay bacdu hadda ka horna aan soo sheegay oo min annahaa hadu idaa laxiqat markay haleesho hiya hadu hu ismi ishaaraha markay haleesho lam talxaq inayna haleelayn hu ismi ishaarihii laamulbucdi de laamulbucdi inayna haleelayn minaan soo tilmaamin ha u tambiih haddii ismigan ismi ishaaraha ay gasho laamtu mamnuuc bay noqon jirta ina gasho samaynaan intaa iyadoo lasoo sheegay waxa weyan haddana waa inaad la socotid buu kuleeyahay kii qariibka ahaa in lagula hadli karo hawtambihna in la gelin karo alfaadda aan soo tilmaanay marka hawtambih waxaa loogu magacaabay hawtambih liannaha tunabihu almukhaaaba cala lmushaari ileyh qofka mukhaaabka lala hadlayay ku baraarujinaysaa ya mushaaru ilayhiga loogu fariiayo mushaaru ilayhiga loogu farfiiqayo arrintaa allaamtu inayna gelayna inayna gelayn baan ujeedaa hadu ka allaamtu ay ku jirto waa itifaaq waa itifaaq wey oo ma banaano inaynu idhaahna saw dalika ma yahayn ha dalika ma banaano saw tilka ma yahayn ha tilka inaad tirahdaa kuma banaano waan fahnima sababtuna waa maxay karaahata karati zawaaidi ile waxaan zawaaid weeyaan lagu soo dardaray soo ma zawaaidii baa fara badanaysa fara badashadaana waa la nacay saa darteed geli mayso waana itifaaq waad masle fahnaynta markaa muxuu ku yidhi ismishaaruhu haddii eh, mushaaru ilaygu hadduu qariib yahay ismishaaraha maxaa lala imanaya iyadoo laga qaawiyey kaafti waajibnimaa looga qaabinaya weliba lana xidhiidhiyey ha u tambiih manantaasunayn kaaftiyada horta ka ilaaliba waajibnimo uga ilaali waxaa kaloo samaysaa iqraan la xidhiidhi ha u tambiih iyado waxba u dhimi mayso he waxba uma dhimayso manantaas basidayn kolkaa kaas waa kii qariibka ahaa wuxuu yidhi fain kaana haddii u yahay mushaaru ilayhi qariiban mid dhow haddii uu yahay jia waa lala imanaya bismi ishaarati ismishaari waa lala imanaya mujaradan xaalo u yahay baa lala imanaya mid laga qaawiye ismu ishaarahaas min alkaafi kaaf laga qaawiyey tajriidan qaawin baa la qaawiye tajriidkaasoo waajiban waajiba wa maqruunan xaalo yahay baa lala imanaya mid lala xidhiidhiyey biha tanbiihi baraarujinta hadeeda qarnan xidhiidhin baa lala xidhiidhiyey qarnigaasoo jawaazan ay jaaizan banaan taquul waxaad odhanaysaa ja'anii haada ay soo gaadhay aw ja'anii da ama kan ay soo gaadhay marna haadii baa socota marna waa laga jaray walyuclam ha la ogaada anaha tanbiihi baraarujinta hadeedu talxaqu inay haleelayso ism aishaarati ism ishaaraha inay haleelayso hala ogaado bimaa ay maca maa kiina jirkiina inay haleelayso dakartu aan sheegay anigu hu maaga aan sheegay bacdu hadda ka min annahaa haa u tanbiih idaa markay haleesho hiya haa u hu ismiga markay haleesho lam talxaq inayna haleelayn ah maagaasi hu ismiga laamulbucdi bucdiga iyo fogaanshaha laamtiisa inayna haleelayn ah waayahay mushaar ilehigii baciidkaaba halkana ka tilmaamaya marka uu baciidka yahay wuxuu yidhi in kaana hadduu yahay mushaaru ilayhigii baciidan mid fog hadii uu yahay wajaba waxa waajiba ikhtiraanuhu ismishaarihii la xidhiidsashadiisa iktiraanuhu la xidhiidsashadiisa ikhtiraanuhu la xidhiidhintiisa haddaan idhaa ka kala duwanayn ikhtiraanuhu la xidhiidsashadiisa iyo ikhtiraanuhu la xidhiidhintiisa ya iktiranu la xidhiirsashadiisa faacil baan ka dhigay iktiranu la xidhiidhintiisana mafcuul baan ka dhigay iktaranina waa iftaclo waa laazim iska iktiranu la xidhiidhintiisa iska odhan la xidhiirsashadiisa way laqman saas sax ku tahay wain kaana hadduu yahay mushaaru ilayhi baciidan mid fog haddii uu yahay wajaba waxa waajiba iktiraanuhu ismu ishaaraha la xidhiirsashadiisa bilkaafi kaafoo la xidhiirsado imaa mujaradatan xaalo mid lala xidhiidhiyo xaalada ay tahay bihaa laamti naxu dalika kaas dalika ka marka muxuu leey mushaaru ilayhigi hadduu baciid yahay waxa waajiba ya in lala xidhiidhiyo ismu ishaarihi kaaf kaaf baa lala xidhiidhinaya kaaftaasi hadday doonto laamti ha ka madhnaato hadday doontona laamtii ha la xidhiidho marka maxaan ka fahnay maadaama oo laba rutba ay u yeeleen musanifka iyo ibnu maaligba qurbaha in lagula hadlo alfaado sideeda baciidkana in lagula hadlo kaaf keliya ama laamta loogu daro masle fahnay haddeed madhabka jumhuur ku kaafku waa lilwustaa baciidkuna waa macalaam ar masle fahnay inta waka marka kaaftana waa kaafulkhitaab weyan iska ilahay daaka kaafta ku jirta waa maxay ma ismi baa may waa xaraf wey xaraf weeyaan khilaaf kama jiro bayn anaxwiyiin kaaftani inay tahay kaafulkhitaab kaaftan la saaxiibtay asmaadan asmaalushaaraha inay kaafulkhiaab tahay wax shiki kama jiro inay xaraf tahay wax shiki kama jiro weliba waxay caddaynaysaa axwaasha mukhaatabka lala hadlayo oo ah min ifraadin wa taniyatin wa jamcin wa tadkiirin wa taniiin hadda intaasay caddaynaysaa daaka dhanika ya ok dhaki dhaka dhaka oo ninkii kolkaa way sarfoomaysaa sida tasmiyada soo tasmiyadii isma bedbedesho oo marna fatx ma noqoto marna kasra ma noqoto sidii kale u sarsarfoomaysa waxaa haleesho xitaa lawaaxiqii haleeli jirtay kaafta ismiyada soo ma garanaysa maxaa haleeli jiray miim iyo dalikuma soo lama ohan jiri ya huma soo lama ohan jiri so mim taas maxay lawaaxiq ma lahaan jiri waxaa haleeli aliftiibaa haleeli waxaa haleeli nuuntiibaa haleeli laakin ogo waa xaraf waa xaraf waa xarfun yatasarafu tasaruf alkaafi alsmiya meel kalena waad ku arki doontaan lakin saa ula soco halkaa marka maxaan ku haynaa aqsaamtii u lahaa mushaaru ilayhigu oo maxamed ibnu maalik iyo musanifkeenu ay mareen inay laba yihiin jumhuurna ay mareen inay yihiin saddex ka soco halkana wuxuu sheegaya masaaishii ay mamnuuca ka ahayd laamta in la geliya masaaishii ay mamnuuca ka ahayd laamta in la geliya maan fahne waa saddex masalo musanaha mutlaqanba ama mudakar ha ama muanas ha ahaade la gelin maayo maxay ya laam lama geliyo saw danika labada ragga lagulama hadlo laam sii geli bad danika danilika macrabiba gabadhi saw tanika laguma saw laguma hadlo tanika soma ba laam sii geli tanilika maad aragta weli musanaha mutlaqan ba lama geliyo sababta loo diiday maad garanaysid ciladu waa maay cilatulmancigu waa maxay waa karaahatu karati azawaaid zawaaiddi waa fara badana sade so marka hore dani keliya kaaf baa lagu daray haddana laam baa min zawaaidi fara badan waa karaahatu karati zawaaid wey taasi waa ta koowaad ta labaadna waa maxay waa jamc jamca laba luqa ku jiray luqatu ahli lxijaaz ya qur-aankuna luqadooda kusoo degay iyo luqatu banu tamim labada luqa luqada hore waa mad luqada dambana waa qasri luqada man madda zawaaiddaa fara badanaysa ulaalika weli ma arta qur'anka maad ku aragta lakin luqatu lqasri ulaalika way banaanta lakin ulaailika maad arag weli qur-aanka da wad ku arki le ulaa way qasriyaan yo ulaalikabaa la odhanaya marka ta saddexaad waa waxay ha tambiih ka hormarto habeenkii cashirka de arday badan way maqnaayeen bay la tahe idaa taqadamat calayha hatambiih soo ma aragti halkaa hore muxuu inagu uri fima taqadamat hu hatambiih taqadami waa laazim inay laazim tahay caawad faandeba waayo hadday hayd mucadde hadday noqon lahayd dee caayinka intuu ka jir had ugu gudbin laha sidii marka horeba u gudbiyey fima taqadamathu atanbihina waynu soo ishkaa saarno waxaynu nidhi waxa ku jira meesha xadfi iyo iisaal waxa loo yaqaan waa min baabi alxadfi waliisaal waxa la idhaha min baabi alxadfi waliisaal waa maxay waan soo sharxna min baabi alxadfi waliisaal waxa la idhahdaa xadafbaa meeshan ku jira oo xarfu jerkii baa la gooyey isaal baa ku jira oo xaraf shaygii laga gooye xarfu jerkaa lala xidhiidhiye ficilka maad fahantaada xadfi waliisaal waa maxay xarfu jerkii baa la gooyey isaal baa la sameeyo damiirkii maxaa lala ee maaha mucade sidiisa uguma gudbin tana kuwa adaynasa waad arkaysi ma idaa taqadamat alayha maa laodhan idaa taqadamat waa laodhan adi mucado tahayd intaasu sharaxaya wax adag maahaba u fiirsa marka wa tumnacu waa la mamnuuci allaamu laamti waa la mamnuuci fi halai masaa'ila saddex masalo dhexdood ayay mamnuuc ku noqonay oo la diidi ixdaaha ixda halai saddexda midood almusana musanaha wey taqul waxaad odhanaysaa danika iyo watanika baad odhanaysaa walaa yuqaalu laodhan maayo dani laka laodhan maayo walaa tani lakana laodhan maayo waa musani kaasi karatu zawaaid baa la diidaya athaniyatu talabaad aljamcu jamca weeyi fii luqati man mid luqadii xaalada ku sugnaaday jamcu mada dheeriye huwa manku hu jamca dheereeyey taquul waxaad ohanaysaa ulaaika waad ohanaysaa walaa yajuusu ma banaana ulai laka kuma banaana waman duulka kasara gaabiye huwa duulku hu jamca gaabiye qaala wuxuu odhan ulaalikabu isagu iska odhan cidda qasriso banu tamimi way gelin kartaa amaa luqatu man madda oo luqatu ahlixijaaz lama medi karo waa kii labaad athaaliata saddexaad idaa taqadamad waa markay ka hormarto calayhaa asmaadii aanu soo tirinaynay hatanbiih baraarujinta haadada waa markay ka hormarto taqul waxaa odhanaysaa haadaka baad ah. odhanaysaa haadaka walaa yajuusu ma banaan inad tirada haadalika inad tirada kuma banaano maxaa ku banaan keliya haadaka haw tambiih waxay ka hormartayna la gelin maayo saddexda masalo laga soo istinoonaya halkaasu ku dhamaada ismi ishaarin wallahu aclam subxanaka allahuma bxamdika ashhadu an laa ilaha illa anta astafiruka waatubu ilayk